بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii beeca waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluqul maraan khaasatan waxaanu ka soo baxnay xajka iyo axwaalihiisa kitaabulbuyuuc jamculbee waayo oo buyuucdii ayaan meesha ka gelaynaa beec iyo shiraahna waa isku mid waa isku mid oo midkoodka kale waa laysaga itlaaqi karaa sidaa darteed ayaa mararka gobol ka mid ah sida qaalibka ah waxa waaye beec marka la yidhaahdaa beecna waa waxa uu qofku waa qofku mutaqaana iibinayo ama uu bixinayo ayaa marka la yidhaahdaa shiraa'na waa wuxuu markaa qofku soo qaadanayo sidaa darteed waxaa looga hadli doonaa kitaabka beecooyinka ama beecii waxay markaa la mid ah baabu shuruudihi shuruudihiisa ayuu baab u yahay iyo wamaa nuhiya canhu minhu wixii layska reebay xaggiisa wixii markaa in la beeciyo ama layska reebay markaa mamnuuca ama markaa xaaraan ah can rifaacata bin radia allaahu canh ana اnabiya sal اllahu calayhi wasalam ayaa su'ila waxaa la weydiiyey ayu lkasabi atyabu kasabkee u xalaalnimaro baa la weydiiyey kee ugu diibsanee ugu xalaalsan qaala wuxuu yidhi nebiga camalu rajul rajulka shaqadiisa biyadihi gacantiisa uu ku camal qabto iyo wa kullu baycin mabaruurin beec kasto lagu baarini ma falo beec walboo mabaruur ah rawaahu lbazaar baa xadiid ka wariyey wasaxaxahu lxaakimu xaakimna xadiidku uu saxiix yeelo xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuuna tilmaamayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa su'aal la weydiiyey su'aasha la weydiiyeyna waxay ahayd kasab iyo wax la kasbadoo laga shaqeeyo maxaa u tiib ahoo u fiican maxaa ugu xalaal ahoo ugu xalaalnimo badan qaala camalu rajuli rajulka camal qabashadiisa biyadihi gacantiisa uu ka shaqeeyo farsamo uu sameeyo kaba ha tolo wax kale ha sameeyo bir ha tumo wixii gacantiisa uu ku qabto waa shayga ugu tiibsan uguna xalaal miiradnimo badan ee qofka kasabkiisa markaa ah wa kullu baycin iyo beec walba oo ma mabaruurin fiicanoo nadiif ah lagu baarinimo falay qish iyo khiyaano aan lagu derin ribo iyo xaaraan laga ilaaliyey oo nadiif ahoo lagu baarinimo falo kaasaa eh, u fiican uguna xalaalnimadni badan idan baycu wuxuu ka mid yahay qofku inuu wax iibiyo ganacsiyo tijaaro uu noqdo shayga kasabkee ugu fiican laakiin waxaa aad yaad u yaraanaya mabruurkaa markaa la tilmaamay idan qofkii laba kumi isugu toostoo helaba suuqu u cararaa meel buu wax ka raadiyaa ma yaqaanaa wixii xalaal ah ma yaqaanaa wixii xaaraam ah wuxuu kala sooci karaa ma jiro waa furay ku kaluu sii furay kii saddexaad buu marayaa dada toban toban dukaan haystaa ana aqoon nidaamka beeca iyo waxa xaaraamiyo wixii markaa xalaal ah qof walba oo aan baran axkaamta beecoon beec aqoonin cumar wuxuu odhan jira suuqa laga cayriyo hal la buriyo waay dadkuu kharibayaa dhibaatuu keenaya naftiisu markaa halaaga marka beec walboo lagu baarinimo falana kasabka ugu tiibsanoo ugu xalaal miiradnimo badan ayuu markaa ka mid yahay can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhuma annahu samica rasuula allah rasuulkii ilaahay buu maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya caama alfatxi sanadkii fatxi makka caamkii iyo sanadkii maka la furtay wahwa asagoo bimakkata maka jooga rasuulkaoo makka ku sugan ayuu ninkaa jaabira maqlay inna allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa xarama waxay xaaraamtinimeeyeen bayca alkhamri khamriga beeciisa ganacsiga beeca ayay diideen iyo walmaytati waxyaabaha dhintay walkhinziiri khinziirka iyo doofaarka walasnaami sanamyada iyo sawirada faqiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ara'ayta waxaad ka warantaa shuxuuma almaytati waxyaabaha dhintay xeyrtooda ka waran iyo baruurtooda fa innahu tuqlaa waxaa lagu dhoobaa oo la mariyaa biha asaga assufunu doomaha doonyaasaysan biyaha iyo waxyaabaha kale wax uga dhibin xariggii waxyaabaha la socodsiinaaye iyo taasaa lagu tudlaayo la mariyaa watudhanu waxaa lagu subkaa watudhanu bihaa ayada aljuluudu haragee wayastasbixu biha annaas dadkuna way iftiinsadaan dadkana way shitaanoo meesha gaaskii waxyaabaha faynuusta loogu shubo kaasay markaa ka dhigaan faqaala wuxuu dhahay nebiga laa maya huwa xaraamun xaraam waaye uma intaa kadib qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayhi wasalam rasuulkii alle wuxuu yidhi cinda daalika markaa agteeda qaatala allahu allah dulleeyo alyahuuda nimanka yuhuuda allah lacnado in allaha ilaahay lamaa xarama markuu ka xaaraantinimeeye calayhim korkooda shuxuumaha waxyaabaha dhintay xeertoodii barurtooda jamaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu saliiddii la dhalaaliyey bay iibiyeen faakaluu amanahu lacagtiisi bay markaa cuneen muttafaqun calayh aniga maa wax dhintay cunnay bay dheheen lacaga cunnaye waa tab iyo xelad bay isticmaaleen saa darteed allah lacanado oo suuqa maanta ku badanoo tabta iyo xeeladaha la isticmaalaayo ribadii tab iyo xelad baa loo isticmaalaa ganacsigii xaaraantaa tab iyo xelad baa loo isticmaalaa fiili hadda raggan waxay fikireen soo ma noo diidin waxyaabaha dhintay barurtooda dabkaaba la saarayba saliidaa laga dhiga ayadoo dhanba waa la qaaday suuqaa la geeyey waa la geday lacagtii soo baxdaa la cunay allah lacanado buu dhahay nebiga sal اlahu calayh wasalam jaabir wuxuu tilmaamayaa rasuulka inuu ka maqlay sala اllahu calayhi wasalam annahu jaabir ayaa samica maqlay rasuul allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya caama alfatxi sanadkii fatxu maka wahwa bimaka makana uu ku sugan yahay in allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa xarama bayca alkhamr khamrada beeceeda u xaaraantinimeeyey ilaahay iyo rasuulkiisa waxay idinka xaaraantinimeeyeen khamrada ka ganacsigeeda saa darteed waa xaaraam walmaytati meydkii waxyaabaha dhinta walkhinziir khinziirka waa doofaarka walasnaami asnaamta sawirada iyo waxyaabaha kaliya wixii la qoray iyo dhammaan inuu qofku markaa ka ganacsado waa wixiiba ruux leh oo dhan waa la diiday oo waa laydinka xaaraantinimeeye qiila yaa rasuul allah waxaa loo dhahay rasuulkii allow ara'ayta shuxuuma almaytati waxyaabaha meydkee dhintay baruurtooda ka waranba iyo xeyrtooda fainnahu tudlaa biha asufun doonahaa lagu subkaa watudhanu biha aljunuud haragyadana waa lagu subkaayo waa la mariyaa yastasbixu biha annaas dadkuna way shitaan dadkana way iftiinsadaane kaama la isticmaali karaa qaala laa huwa xaraam maya dhahay nebigu xaraam waaye marka uu leeyahay nebiga laa huwa xaraam muxuu ula jeedaa ma waxaa laga wadaa waxyaabaha dhinta xeertooda waxaan la mariyo mase wuxuu ka wadaa tii hore uu tilmaamay ka ganacsigoodii waxyaabahooda xaraabtinimadeeda uma qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam kadibna rasuulku cinda daalika markaa agteed wuxuu yidhi qaatala allahu alyahuuda yahuud nimanka la yidhaahdaa allah lacnado in allaha ilaahay lamaa xarama calayhim markuu ka xaaraantinimay korkooda shuxuumaha waxyaabaha dhintay xeertooda jamaluuhu way dhalaaliyeen umma baacuuhu waa gadeen faakaluu amanahu lacagtiisiibay markaa cuneen muttafaqun calayh can ibni mascuudin radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi baan maqlaybu buu yidhi yaquul nebigoo odhanaya ida ikhtalafa almutabaayicaani labada wax kala gadanaysa hadday iskhilaafaan oo beecii iyo waxa uu yidhi kan iyo ka kale laysku khilaafo toban baad itiri iyo kuma dhihin labaatan baad itiri iyo kuma dhihin laysa baynahumaa bayina wax caddayn ah oo marqaatiyana dhexdooda uusan ku jirin falqowlu maa yaquulu qowlku wuxuu u dhacayaa waxa uu odhanayo rabbu silca ninka silcada iskale ninkan xoolaha iskale hadalkiisaa jirahaya ow amase yatataarakaani way kala tagaayaan amase labadooda way kala tegayaano adaasaa iyidhi qasab iiga gad qofka ma dhahaayo hadalkana wuxuu dhacaya hadduusan bayinay markhaati markaa jirin hadalka waxaa iska laanayo oon taqaanaa qowlkiisu jirahayo ninkan silaacada iyo badeecada meesha markaa u taala cabdullaahi ibni mascuud baa ashcaf ibnu qays ninka la yidhaahdo ayaa shay noocaasa ku dooday arrin noocaasay markaa ku deedoon ibn mascuudna wuxuu leeyahay kanna wuxuu leeyahay toban baan ku idhi kanna wuxuu leeyahay labaatan baan ku idhi kanna wuxuu leeyahay maya toban baad i tidhi taasaa markay khilaafku ka taagnaayoo la yidhi nakeen aan doonane markhaati markaasuu ibn mascuud yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo yaquulu odhanaya ida ikhtalafa almutabaayicaani labada mutabaayicaantee wax kala iibsanaysa haddii ay isku khilaafaanay isaga hor yimaadaan shaygii wixii markaa lagu heshiiyey ay midkoodna ka kale si u dhaho kalna uu dhaho maya saakuma dhihina intaasaan ku idhi kalna uu leeya maya ima dhihina intaasaan i tidhi laysa baynahumaa bayina dhexdoodana markhaati kala saara iyo bayino aysan haysanin falqowlu maa yaquulu qowlku waxaa iska leh waxa uu odhanayo rabbu silcati ninka silcada iyo badeecada rabbi u ahe markaa iska leh ow yatataarakaan ama waa lisdaynayaaba wax kaloo dhibaataa markaa ma jira ninkan baa xoolaha iska leh asagaa yaqaana wuxuu ka soo bixiyey inta ay maraysa asagaa og sidaa darteed ama ka tag ama intuu kudhahaya qaado haddii bayinii markhaata la waayo wa abi mascuud wa can abi mascuud alansaari radia allahu canhu anna rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay naha wuxuu diiday can thamani alkalbi eyga tamantiisa eyga lacagtiisa wamahri lbaqiy gabdhaha baqiyooyinkaee zunaada meherkooda iyo wa xulwaani alkaahini ninka kahinka lagu magacaabo ujradiisa muttafaqun calayh saddexdaaba waa xaaraanoo nebigu uu diiday sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamayaa saddexdaa arrinba iyo waxaanoo dhanba ka ganacsigooda iyo waxbixintoodii tamantoodii waxa ka soo gala qofku waa markaa u xaaraan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu nahyiyey ama uu diiday waxa kow ah waa can hamani alkelbi eyga tamantiisa inaad iibiso inaad soo iibsato waxyaabaa markaa la mid ah noo imaan doontaa ey laga istirnoon doona ayaa jiri doonaa sida eyga waardiyaha ah midka nafciga lehee wax tara midka beeraha waardiyeeya midka lagu ugaarsado intaas haddii la fasaxayna wax dhibaataa markaa kuma jiro ama waxyaabahan keliya eydaa kale meesha iska taagtaagan iyo kuwaasaa markaa la diidayaa naha can thamani اlkalbi eyga amantiisa ayuu nebigu diiday sal اllahu calayhi wasalam wa mahri lbaqiy baqiyooyinka waa gabdhaha sunaada ah mar allaala marka laga sinaystaa la xoogaa laiska siiyayo shaah ah waxbaa loo tuuraa waxa noocaas ah meher ma aho bacdami farjigeedii ku bannaysataa meer ahaan laysaga dhigay maahe meherkii xaqiiqdaa ma aha waa lacagta la siiyo gabdhaha tunta intay meelaha aadaankala afkii habeenkii lala tunto boqol iyo laba boqol kun iyo laba kun iyo saddex kun la siiyo taana ayaduna waa mamnuuc oo xaaraam wa xulwaan kaahin iyo kaahinka eh, ujaradiisa xulwaan baa lagu magacaabay sababta waxaa xulwaan loogu magacaabay baa la yidhi dhib la'aan bay ku soo gashay foox buu shidayaa madaxuu luxayaa tusbuxuu soo qaada saddex maruu soo wareejinayaa waxbaa la ii sheegaya ku leeyahay kadibna wuxuu ku leeyahay wankeen iyo diiq noocaas ah kadibna jaraad qamiis iyo mid arbaca hal lagu saaro xaalku saasuu markaa u dhammaaday gacanta waa ku shubana wuxuu ku qaatay si sahlan dhagax ma jebinin ma soo istaagin suuq ma aadin qowl ma qabanin meeshaasaa loogu taga halkaasuu fadhiyaa halkaasuu iska dhigayaa sidii wax qaybka yaqaanaa kaahinna waa qof kastoo ka hadla waxyaababa khibaadkee markaa dhacaya dadka noocaasa aad baa laysaga digay in layska ilaaliyaa fiican qaara waxay ku andacoodaan qaybku inay yaqaaniin mustaqbal dhan qof mustaqbalkiisa ayaa loogu tagaa kii shaqo waayan ayaguu u tagaa kii naagi guursanayo naagtii imtiqaanaa diidana asagu u tagaa kii dhibaato kale ku dhacda asagaa loo tagaa gabadhii dahabka dhuma asagay u tagtaa mashaakil badan waay ummaddu aad bay u qabsadeen dadka inta layska ilaalin kara ha layska ilaaliyo hadalkii ay sheegayaan qofkii dhegaysta afartan bir salaad lagama aqbalo qofka u rumeeyana waaba kaafir ilaah u kufriya subxaana wa tacaala qaybka ilaahay baa shaqo ku leh qayb ilaahay buu gooni u yahay subxaana wa tacaala caalimu falaa yudhiru calaa ayb dunihi axad ilaa man irtadaa marka la leeyahay waa waxa qeybiyaalka ahee ilaahay nebiyada u soo waxooday subxaana watacaala saa darteed waxaasaa kugu dhacaya iyo nin dhana intuu u tago wuxuu leeyahay waxaan rabaa gabar baan rabaa inaa guursadee say ii tahay ma ii fiican tahay ma samaya magacaabuu kaa qoraya maalinta la joogana waa qoraya talaadii isniin arbaca waxay tahay waxbuu gadaalgadaal marka u soo akhriyaa wax baas iyo waxaan jirin iyo wax kale soo kaadanayaa markuu kuu dhamay cukule laba kun oo kutub furakeen mustaqbalkaygaaba sheegaysaaye labada kun anaan ku siinaa maxay tahay awoodda uu mustaqbalkayga ku sheegaya muu labada kun oo kutufurkaa ku geysto marka dadku markay caqliga ka baxaan oo ilaahay ka fogaadaan waxay noqdaan inhum ilaa kal ancaam bal hum adal way ka liitaan asaa wax isku tari lahaa meesha qaaca iyo uunsiga urahay iyo waxaa wayshantqaanaa fooxa iyo ma dhex fadhin lahayn nin ka dhex baxo nin fiican aho xarako ahoo gaari ku socdo noqon laha hadduu qeyl sheegaayo marka insha allah waxa ka dulisan oo ka weji xun oo ka mutaqaanaa dulisanoo ka liita ma jira dadka qaybka ka hadlaa ee kaahiniinta markaa ah saa'ir iyo kaahin iyo faallow iyo dhul wax ku dhiga iyo wax sheega kulli waa isku wada mid muttafaqun calayh marka waa layska ilaaliyaa wa can jaabir ibni cabdillaah radia allahu canhuma annahu kaana wuxuu ahaa jaabir calaa jamalin rati oo lahu asaga uu lahaa rati asaga uu lahaa jaman ayuu ayuu saarnaa acyaa oo noogay <clears throat> wuu socon waayey fa araada wuxuu doonay ayu yusayibahu inuu iska sii daayaba wuu dhibta waa dhibay ilaan gaarigaaga markuu intuu wax yar dhaqaaqaba dama in lagu riixo laabka markuu gala haddana dama lugtaa dhaanta saa darteed jaabir ratigii uu saarnaa wuxuu ahaa rati acaya ahoo daaloo noogay facalaadda jaabir wuxuu doonay an yusayibahu inuu iska sii daayaba qaala wuxuu dhahay jaabir falaxiqanii waxa isoo haleelo iga daba yimid annabiyu sal allah calayh wasalam fadacanii wuu ii duceeya koo wadarabahu wuu kuu garaacay markaa hal mar buu yidhi kadib intuu dhahay jeedalkuu qabtuu nebigu ku dhuftay geelii fasaara wuu socday sayran socosho lam yasir awsan socon milahu kaasoo kale celcelisuu noqday baratagii ilaa jaabir uu yidhi waxaanba ka baqay inuu nebigu ka dheereeya sal alla alih wasalam markaasaa xoog u celinaya waa soo celinaya waa mucjizooyinkii barakada nebiga sala allahu calayh wasalam falaxiqanii markuu leeyahay rasuulkaa caado waxay u ahaan jirtay marka jihaadka loo socdana safka horuu ku jiri jiray marka laga soo noqdana meesha dambuu jiri jiray oo ku socon jiray nebiga sal alla alih jacnimigeysinimo talabaadna waxay tilmaamaysaa suu uga warhaayo saxaabada dadka ducafada ah waa ujeeda hadda jaabir asagoo laga soo tegoo rati la tacbaansan yaa nebiga ka daba yimid sal alla alيh wasalam marxiqani nebi nebigaa ihaleelo iga daba yimid sal allahu calayh wasalam fadacaa li wii duceeyey oo daraba uu dhuftay fa saara wuu socday ee geeliina sayran socosho lam yasir uusan socon midlahu kaasoo kale qaala rasuulku wuxuu yidhi bicnii iiga iibi biwaqiyatin waqiyad iiga iibi buu dhahay migagadiisaa geela ah? waa geelkii hadda uu sii dayn rabay ee uu laxaam taqaana inaan ka tagaan rabaa nebigana intuu ku dhuftay la geelii u sii fiicnaaday jaabir celcelis noqday qoltu waxaan dhahay ilaah buu dhahay maya makaa iibinay uma kabacdi qaala wuxuu nebiga bicnii war iga iibi rartiga fabictu waxaan uga iibiyey biwaqiyatin waqiyadu afartan dirham washtaradtu waxaan ku shardiyey xumlaanahu xambaaritaankiisa inuu ii xambaaro oo aan ku tago ilaahay ehelkayga marka hore laakiin bishardi buu dhahay ku siin maayo waxaan ku tegayaa gurigayga kadib baa ku siina falammaa balaqtu markii aan gaaray ataytuhu waan qola imid nebiga biljamali geeli baan u keenay geeli baa ku keenay fanaqadani asagana wuxuu ii dhiibuu isiiyey amanahu lacagtiisii intii aan ku heshiinay ayuu markaa isiiyay nebigani umma intaa ka bacdi rajactu waan soo laabtay oo anoo geel badinoo lacagtii wataa yaan ku soo laabtay gurigaygii fa arsala fii aari raadkayga ayuu wax ku soo diray ama fii iri raadkayga ayuu qof ka soo dabadirayo jaabir iyo waca buu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi aturaanii ma ii arkaysaa ma waxaad ii malaysay jaabirow maa kastuka yarowgii aan kula gorgortamay li'akhuda jamalaka inaan geelkaaga ku qaadanayo histiina aan kula gorgortamay maad u malaysay inaan geelkaaga ku qaadanayo khud jamalaka geelkaaga qaado wdaraahimaka daraahimtaadana qaado fahuwa laka adaa iskale muttafaqun calayh wahada siyaaq limuslim siyaaqaana muslim baa iskale nebiga sala allahu calayh wasalam ma uusan doonaynin inuu wax ka iibsado inuu mataqaanaa si caddaana ah wax u siiyana ma uusan rabine si aayar ahoo arintii loogu tusa in geel laga iibinayo iyo arrintaasaa markaa looga dhigay jaabir radia allahu canhu mar allaala markay ka soo noqdeen duulaanka xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu ahaa geel korkiisa annahu kaana wuxuu ahaa calaa jamalin rati korkii ama geel oo lahu asaga u sugnaaday acyaa oo noogayo daaloo socon waayey markuu dhibay ayaa faaraada wuxuu doonay an yustayibahu inuu iska sii daayo rarada iyo waxa u saaray inuu ka degsado kadibna uu iska sii daayo taasuu markaa doonay jaabir qaala jaabir wuxuu yidhi falaxiqanii waxaa iga daba yimid annabiyu sal allahu calayh wasalam nebigii ilaahay fadacaali wuu ii yeedhay ama wuu ii duceeyey wadarabahu wuuna dhuftay jeedal yar ama shaamuug uu haystay ayuu markaa ku dhuftay geeli fa saara sayran socod buu socday lam yasir uusan socon midlaba kaasoo kale weligii ma dhicin awrkaa markuu nebigu ku dhuftay suu u socday inuu hadda koor u socday qaala markaasuu dhahay nebiga bicniya waxoogaa horta waa la asaabayo xadiidka yar uu soo gaabiyey oo asaabo yar baa markaa dhacdayo jaabirow aabbaha moogtaa wuxuu ilaahay ku sameeyey ilaa abii dagaalka cod baa lagu dilay waxyaabo fara badan oo noocaasu markaa ayay u hadleen intaa kabacdi qof kasta ilaahay subxaana wa tacaala si kale ula hadlay laakiin eh, cabdullaahi aabbaha si kifaax baa loola hadlay maxaan kuu qabtaa buu dhaha ilah subxaana wa tacaala ilaahu adduunkii celi ha laysoo dila buu yidhi haddana haddana hala ii celi la soo dilo xaalad noocaas oo kale ah cabaar markii la socday jaabiroo ma guursatay haddana markaasuu jaabir yidhi haa rasuulka allo waa guursaday oo yaad guursatay gabar mise garo gabar garooba aan guursaday buu yidhi oo maxaad gabar u guursanaysa kula ciyaarta adnaad la ciyaartoon dhahay nebiga rasuulkii allow aabbahayaa gabdha ka tegayo dhowcila ah marka haddaan gabar yar loo keeno markas dagaal bay ku jirayaan ilaan dhowcilada iskuma dhaafo qof caqli lahoo inta wax soo dhistay reer soo dhaqday ilmo u soo qubaysay suuli ugeysay saxaro ka dhaqdaa ku fiican buu yidhi igu shashanlaysaa waa qasiibtay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam saa darteed buu haddana yidhi bicniihi biwqiya hortagayga iibi rabtiga ma igangadaysaa bala waxay meesha ka qaateen baa la yidhi qof haddaad aragto alaab wataa beecuusa u wato ama yuusan u wadanin niyo sacaddaa ma igangadaysaa ma dhigi kartaa bay leeyihin wax dembiya ma aha waayo nebigu jaabir ma soo bandhigin waxaan beecu ma soo bandhigin laakiin asagaa la tegay oo qaala wuxuu yidhi bicmihii iga iibi biwaqiyatin waqiyad iga iibi qoltu waxaan idhi buu dhahay jaabir laa maya kaa iibin maayo waa rabtigu hadda ka tegi lahaa meeshuu uga tegi lahaa markuu arkay ratiga fiicnaantiisa waaba diiday inuu ka gada nebiga qaala bicnii iga fabictu waan ka iibiyey sida loo gorgortamayey buu markaa lagu gaaray imtiqaanolkeedaas inuu markaa uga gado washtarabtu laakiin waxaan ku shardiyey xumlaanahu xambaaritaankiisa ilaa ahli ehelkaygu wii xambaaro waxaa noo imaan doonaa beec la shardinoo mamnuuc noqon doono laakiin waa gaari doonnaaye meesha haddii macluum uu yahay oo la yaqaano inaysan wax dhibaataa ku jirin qofaad gaari ka gadatay markaasuu kidhi marka hor waxaan ku tegayaa mumbaaso waa ku soo noqona markaasaan kuu keenayaa iyo wixii markaa la mid ah shardiga noocaasee macluumka la og yahay inuusan dhib markaa ku jirin xumlaanahu ilaa ahlihi falammaa markii balagtu aan gaaray magaaladii ama aa ehelkaygii ataytu waxaan ula imid nebigoon u keenay biljamali awrkii baan u keenay geeli fanaqadanii wuxuu ii dhiibay asagana ama uu ii tiriyou isiiyey amanahu lacagtiisii uma rajactu waan soo laabtay fa arsala fii aharii raadkaygu cid ku soo diray marka nebiga sal alla alai wasalam oo ii soo waxa buu yidhi jaabir jaabir baa la keenay faqaala aturaanii maa kastuk ma waxaad umalayso ii aragtay gorgortankaagii aan kula gorgortamay bi'aahud inaan ku qaadanaya jamalka geelaaga khud jamalaka wa daraahimaka jamalkaaga iyo daraahimtaadaba qaado fahwa laka adaa iskalehe heh muttafaqun calayh ilaan aroosna waa ku jiraa waxbuu u baahan yahay agoonna waa haayaayo aabbiisaa ilmo uga dhintay nebigu waa taakulaynaa sala allahu calayh wasalam aad buu uga warhayaa raciyada iyo dadkuu markaa madaxda u yahay ka dhibaataysan buu kaalmaynayaa kaan waxisan buu wax siinayaa madax maanta joogto kale ma aha wa hada siyaaq limuslim siyaaqa muslim baa iskale wa canhu weli waa jaabira qaale wuxuu yidhi actaqa rajul nin eh, baa xoreeyey oo mina annaga naga mid ah jaabir mina hadduu dhaho wareelansaar baa loola jeedaa cabdan addoon buu xoreeyey xuriyey oo lahu asaga usugnaa sugnaa duburin buu ka xuriyey gadaal can dubur waxaa loola jeedaa haddii aan dhinto xor waa tahay bay macnaha inta kale markaa saasuu markaa u joogayaa can dubur lam yakun lahu ma uusan haysan ninka maalun maal ma uusan haysanin maalkaasoo hayruhu addoonka hayrkii ah addoonka unbuu maal ka lahaa wuu u baahday duburna waa ka xoreeyey maxaala samayna fadacaa bihi اnabiyu nebigu wuu yeeray sal اllah alayh wasalam wuu iibiyey marka ila asagii baa u baahday haddii qofku uu saasoo kale yidhahda uu ka xoreeyo qofkaa ma iibinayo waayo gadaal buu ka xorayay wuxuu sugayaa dhimashadiisa haddii uu dhinto xor buu noqonayaa laakiin baay hadday timaado maxaa la samaynayaa wixiina waa u joogaa nebigu waa u yeeray sal allah calayh wasalam kadibna waa iibiyey sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayh wa maymuunata maymuuna oo zawji nebiy nebiga sawjadiisa ahayd radia allahu canha ilaahay ka raadi noqdee zawji nebiy nebiga sawjadiisa sala allahu calayh wasalam waradiya canha aydan ilaahay ka raadi noqdee anna fa'ratan dooliyad ayaa waqacad waxay ku dhacday fi samni suuq bay markaa ku dhacday fa fi way ku dhex dhimatay fa su'ila annabiyu la su'aalay sala allahu calayh wasalam canhaa subigii dooliga ku dhacay xaggii fa qaal wuxuu dhahay alquuhaa tuura maxaa la tuurayaa dooliyaddii intaa ka soo bixisaan iska tuura wamaa xawlaha wixii gaararkeeda ahaadayna tuura asagana wakuluuhu subigiinana canabuna nebiga sal alla aleh wasalam rawaahu lbukhaari baa xadiidka wariyey wazaada axmed wuxuu ku ziyaadiyey wannasaa'i fii samnin jaamidin buu ahaa subag oo burcad ah buu ahaa jaamid mid fadhiya maayac ma ahayn hadduu dareero yahay ama saliid oo kale uu noqday hadduu ku dhaco maxaa la tuuraya indhamaa in la daadiya noqonaysaa saa darteed ayaa subagaa rasuulka uu yidhi dooligana ka tuura wixii gaararkiisa gaargaarayna intaad ka hool cafi asagana tuura subaga intiisa kalena cuna ilan ma gaarin suntii iyo iyo dooligii mutaqaanaa najaasadiisii maydkiisa ma gaarin ee markaa cuna laakiin hadduu yahay mid maayac wax la hoolan markaa ma jiro marka maymuuno oo nabiga sawjadiisa ahay ayaa waxay leedahay faarad iyo dooliyad baa waqacad fii samnin suug markaa ku dhex dhacday anna faarata dooliyad ayaa waqacad dhacday fii samnin suug bay ku dhacday famaatat fiihi haddana way ku dhex dhimatay fasu'ila اnabiyu nebigaa la weydiiyey sal alla calayh wasalam canha xaggiisa ama xaggeeda faqaala wuxuu dhaha nebiga alquuhaa rida oo ka tuura wamaa xawlahaana tuura wixii gaararkiisa ahaaday wakuluuhu cunana subagiina rawahu lbukhaariin wazaada axmed wannasaa'i fii samnin jaamidin buu ahaa subag oo burcad ahoo markaa fadhiya mid dhalansan ma ahayd wacan abi hurayrata manaha xadiisku waa saxiix wa can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa waqacat ilfa'ratu dooliyadu hadday ku dhacdo fii samnin subag fa in kaana jaamida hadduu yahay mid jaamid ahoo fadhiya fa alquuha dooligana tuura wamaa xawlaa wixii gaararkiisii iyo sunta gaartayna tuura wain kaana maycan hadduu yahay mid dhalaalsanna falaa taqrabuuhu ha u rawaahu axmed abu daawuud waqad xakama calayhi bukaari wuxuu ku xugmiyey abu xaatimba bilwahmi xadiidka wahmi inuu yahay macnaha mataqaanaa mid lagu qaldamay inuu yahay kaasuu mataqaanaa tilmaamaya oo saxiix ma ahee xadiiska lafdigaasaa ku yimid asagu waa daciif qaybtaa markaasaa lagu qornay abi hurayra uu leeyahay rasuulku wuxuu dhahay hadduu ku dhaco subag hadduu jaamid yahay oo adag yahayna dooliga iyo waxa gaararkiisa intaad ka hooshaan tuura haddii maayici uu yahay mid dhalaalsanna ha u dhowaanina lafdiga noocaasa markaa wuxuu noqonayaa daciif ama waa daciif wa can abi zubayr qaale wuxuu yidhi sa'altu jaabiran jaabir ayaan su'aalay oo aan weyddiiyey buu yidhi sa'altu jaabiran can amani amanta oo ayaan weyddiiyey sinawa bahasha lagu magacaabo xaadi qoran sinawar sinwar macnaha waa bisada mugulaasha iyo walkalbi eyga faqaala wuxuu yidhi sajara nabiyu nebigu wuu sajriyey sal alla alay wasalam can dalika arrintaa waa uu diiday macnaha rawaahu muslim wannasaa'i wazaad wuxuu ku ziyaadiyey ilaa kalba saydin ey ugaareed maahane ey lagu ugaarsanaya ma ahee eyga kale ayuu diiday rasuulka sal alla alay wasalam aad guriga iska keensanaysaa ciyaalkiia ku ciyaaraya waa la taataabanaya maanta halkaasaa la gaaraya eyga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha gobol ka mida ugu naficaa xayawaanka kuwa ugu nafciga badan cadarkaysa daroogu ah mtaqaana raadinaya waa ku soo agmaraya maanta haddaad waxba wadaninna shibuu kaa leeyahay haddii waxya uu kaa daray uu qaylina maanta lagama celin karo way isticmaalaan meelaha koontaroolada eelboorada booliska waxyaabaha lamidka ah kulli gobol ka mid ah macnaha ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanku wuu ku tilmaamay inuu nafci leeyahay wuxuu ilaahay noo tilmaamay mukalibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum waa wax la tababar wax ugu mtaqaana ugu sahlan qab haddaa dhaan waa ordaya joog haddaa dhaadana waa joogaya haddii inta aad dirto uu carari waayo maaha mid tababaran wuxuu idin lama cuni karo waxaa la rabaa marka socod inuu socdo istaag haddaad inuu istaago bisinka ilaahayna lagu diro haddii saa uu yahay cuna buu dha ilah subxana wa tacala waxay idiin qabtaa ama hadduusan mid tababaran ahayn istaag markaad dhahdana uu ordo ord markaad dhahdan uu istaago xaaladda noocaasa ilaa sheega in nolol lagu gaaro oo ka bacdi la gowrac maahane ilaah subxaana wa tacaala xaaladdaasi xaadiista gobolka ka mida tilmaamaya marka baasha lagu magacaabo sinawaad iyo kelbiga waa eyga labadoodaba rasuulka tabantooda wuu diiday ganacsigooda ka gelitaankooda wax iibsigooda in laga bayac mushtari wixii la mid ah saa darteed ayaa waxaa la leeyahay labada waa mtaqaanaa mamnuuc faqaala zajara الnabiyu nebigu wuu sajriyey oo wuu hororay oo wuu diiday sal اla alay slam can dalika rawaahu muslim wالnasaa'iy wazaada wuxuu ku kordhiyey ilaa kalba saydin eyga ugaarta maahane waa midka lagu ugaarsado waxaa soo raaci kara midka beeraha waardiyeeya laba asagana midka lagu ugaarsado iyo midka maashiyaaya xoolaha waardiyeeya laftigiisa oo ka ilaalinaya dugaagii waxyaabaha la midka ah kaana markaa waa la ogol yahay inta ka saartay iyaha laiska daayo qof kasta oo gurigiisa uu yaalo buur ajira laga nusqaamaya sida xaadiisu gobol ka mida tilmaamayaan qaarna waxay tilmaamayaan inaysan malaa'igta ilaahay ee naxariistaba soo gelayninba guryaha eeyaha iyo sawirradu ay markaa yaaliin nebigaa la ballanay jibriil markaasa uu soo daahay jibriil nabigu waa gala waa baxa waa gala wuu baxa maxaa dhacay buu yidhi rususha ilaahay yaabooba ma guub yeelaan ballanta kama baxaan suu saa u ahaa markii dambe guriga soo gala wuxuu arkay ee yaro sariirta hoosteeda ku jira goormuu soo galay caaisha midkaan ma ogi bannaanka loo saaro bannaanka loo saaray dhig jibriil waaba kanaar ee maxaa ku dib dhigay annagu waxay xabisahay ii gurigaaga ku jiray waayo annagu haddaan malaa'ig nahay ma soo galna guryaha sawiradu ee yaalaan iyo kuwa eeyaha saas markaa ku tilmaamay hadda waa sawirkii waay waa habeenkii la mehrinaya gabadha sawirkeeda waa ugu yaala asagii waa habeenkii u duulaya habeenkuu soo degaay waa u sawiran yahay la dilacsiiye garaadada la siinay waa u suran yahay habeenkii mataqaanaa saa dhintay awooo dhintay kulli gurigay noogu sawiran yihiin xaaladaha noocaas marka qofka muslimka wixii daruuri keena ma ahee inuu iska dhaafo aad bay markaa u fiican tahay haddana libaax iyo eeyo iyo waxyaaba la qorayaaba miisaska gobol kamida yaalaa guryaha dadka maalqabeynta lacagta leh wax kale in la sameyn waayey yaa boomba leh armaajada korkeeda la saaray maskimaa siisid waxaa dhici karta kun dolar inuu ka soo bixiyo boombalaa meesha saaran waa mid faakhim ah waa mid sare waa mid heer sare ah kunkaa muxuu ku heli lahaa janna laga yaaba inuu ku iibsado malaa'ig ilaahay uma soo gelayso asagii waa u dullinnimo bahala guriga uu ku jiro mashaakil fara badan marka dadka saan soo tilmaanna waa diidiin laga tago waa kal ancaam bal hum adal sida ilaahay tilmaamay wa can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi jaa'adnii waxaa ii timid bariiro gabadha lagu magacaabo faqaalad waxay ii tidhi katabtu waan kitaabeeyey waxaan isu kitaabeeyey ahli ehelkayga calaa tisci awaaqin tisca sagaal uuqiyadood fii kulli caamin sanad kastana uuqiya inaan bixiyo faaciniini ma igu kaalmaynaysaa iigu kaalmay caaishay faqultu waxaan idhi bay tihi caaisha in axabba waxay tidhi caaisha haddii ay jecel yihiin ahlukii ehelkaaga an acuddahaa lahum inaan u tiriyo maxaaba sagaal sano keenaya hadda inaan u wada tiriyo isla haddaba lahum ayaga oo wayakuuna uu ii ahaado walaa'uki walaahagaaga inuu ani ii ahaado lii aniga facaltu waa samaynaya macnaha sagaal halkii sanaba inay uuqiyo bixiso sanad kale saasoo kale calaa tica waaqin marka waa sagaal uqiyadood sanad kasta inay mid bixiso ilaan addoon bay ida ayagaa addoonsanaye rabtay inay ka xorowdo markaa wاladiina yabtaquuna اlkitaab mima malakat aymaanakum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran waa meeshuu ilaha subxaana wa tacaala kuwa midigyaalkiinu ay hanatay hadday idinka dalbadaan in la kitaabeeyo la xoreeyo waxaa la leeyahay intaa iyo intaasoo xoolo ah keen haddaad keenta xorab markaad tahay oo qofku uu xoroobaya markaasay bariir ehelkeedii kula heshiisay oo ay isku kitaabaysay sagaalkaa uuqiyadood sanad kastana ay uuqiyad dhiibto ilaahayna kitaabka saasuu ugu tilmaamay kuwa dalbahaya oo mimaa malakat aymanukum fakaatibuuhum xoreeya oo kitaabeeya in calimtum fiihim khayr waliwaatuuhum min maali illahi aladii aataakum wax ka siiyo waxaa la rabaa in la sii saacilo way fiican tahay marka barina u tiri markaasay tidhi ehelkaygiibaa saa ku heshiinaye wax kaalmaa may siinaysaa oo ma iigu daraysaa caaisha wax ka fudud bayba keentayba waxay tidhi naxaba ahluki ehelkaaga hadday jecel yihiin an acuddahaa lahum sagaalkuu qidood binaan hadda u tiriyo oo aan siiyo oo wayakuuna uu ii ah ahaado walaa'ukii welahaaga waa maamulkaagii welahaaga lii aniga facaltu waan samaynayaa fadahabad way baxday bariira ilaa ahlihaa bay aaday faqaalad lahum waxay ku tidhi arrintii bay u sheegtay macnaha qofbaasaa isiinaya waa laydiin tirinayaa laakiin welahayga waxaa iskalaanaya qofkii markaa lacagta bixiyey fa aboo caley way ka diideen way ka diideen oo waxay dheen xataa haddaad keento wilahaaga annagaa markaa iska leh fa jaa'at way ka timid min cindihim agtooda way ka soo noqotay wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalamna jaalisun uu fadhiyo nebigii baa yimi sal alla alayh wasalam fa qaalad waxay tidhi innii anigu innii anigu ad carabtu waan u bandhigay daalika arinta calayhim korkooda fa aba way diideen ilaa an yakuuna alwalaa inuu waluhu lahum aygu ahaada maahane fasamica annabiyu nebigaa maqlay sal alla calah wasalam bariiro iyo caaisha hadalka isdhaafsanaayeen faahbarad way u sheegtay caaisha annabiy sal alla calah wasalam say arrinta u jirto fa qaala rasuulku wuxuu yidhi khudiihaa qaado oo sii lacagtii ha qaadato washtarii u shardi lahum ayaga alwalaa walaha ayaga u shardiya anaga iskala soo ma dhihin ma laha ayaga laakiin waaya iska dhe fainama alwalaau walaha iyo maamulka sidiisaba liman actaqa qofkii wax xoreeya iska leh wax aadan lahayn oo aad sheegato hay lagu dhahayo kale waa hadhow ma soconayso saa darteed qaadabuu dhahayn lacagtii khudiiha washtarii shardi lahum ayaga alwalaa fainama alwalaa'u waluhu liman actaqa qofkii wax xoreeya iskale fafacalad caaisha caaisha way samaysay uma intaa kadib qaama rasuuluullaahi rasuulka alla waa istaagay fi nnaasi dadka dhexdooda faxamid allah ilaah buu mahdiyey wa afnaa calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu mahad iyo ammaan alle kadib ma baalu rijaal rag xaalkoodu muxuu yahay yashtariduuna shardinayo shuruudan shardiyaalo laysat fii kitaab illaahi tacaala aan kitaabka ilahay ku sugnayn war shuruud lama geli karo waa maxay raggaan shardinaya oo waxyaabaha dadka ugu shardinaya shuruud aan kitaabka alla ahayn maa kaana wixii ahaa oo min shardin shardi ah laysa fii kitaabi illaahi kitaabka alla aan ku sugnayn fa huwa baail baail waay buu dhahay nebiga sal alla wasalam wax kastoo shardi oo aad gashaan boqol shardi ha ahaado ha la wada qoro mootaayo ha la geeyo ha loo sameeyo wayri wixii la mid ah baail waay buu dhahay nebiga sal alla wasalam waa shardi walba oo laysa fii kitaab illah fahuwa baail in kaana miata shardiba ha ahaadee boqol shardiba ha ahaado hadduu u badan yahay qadaa ullaahi xukunkiisa xaqu xaqnimo badan wa sharduullaahi shardiga allah ayaa awfaqu xoog badan subxaana wa tacaala shardiga ilaah iyo wuxuu dadka uu amray inay wax ku shartamaan kaasaa awfaq ah ee xoog badan wa inama alwalaa'u liman actaqa walaha waxaa iskale qofkii wax xoreeya muttafaqun calayh wاllafdu lilbukhaari wacinda muslim qaala wuxuu ahaa ishtariiha iibi actaqiiha xoreey washtaradi shardi lahum ayagu u shardi walaahi alwalaa walaahi inay markaa leeyihiin ha laysaga shardiye maba laha waxaada leen waa leeda hadii lagu dhaho waxay ku anfacaysa markaa ma laha saa darteed xadiisku wuxuu tilmaamayaa in ilaahay diintiisa aad loo qaato shuruudaha iyo waxyaabaha la gelayana ay noqdaan wax ilaahay kitaabkiisa ku tacalluqo ku salaysan waxaan intaa ahayn tiimbar kastoo loo sameeyo ma soconayo suu rasuulku tilmaamaya sal allahu calayh wasalam isaga shardi buu dhahay wiilaha waxaa iskale qofkii wax xoreeyeen xadiiska waxaa laga qaadanayaa aadaabta dacwada laftigeeda nebiga sal alla alay waslam aawa yaa ku yidhi kaalay aawa kiidhaa istaag dadkaasoo ku dhex jira maxaa u dhahday waxaa rabeen waayo ma dhihin halkaasuu istaagay markaasuu dhahay maxaa dhacay oo ay dad u samaynayaan oy u shardinayaan shuruud aan kitaabka ilaahay ahayn waa ku dhex jiraa qofkii sameeyey waa maqlayaa si tartiibu waan toobayaa qof ogaanayna markaa ma jiro laakiin isceebays waay annaga waxeena awalkiisaaka maanta waxaa sameeyey ka istaag adig maxaa saa u yeeshay dacwo ma aha qofka xumaanta gala ama dembiga gala ilaah asitaar waa ceeb asture in qofka ceebtiisa la asturana way fiican tahay laga aamusi maayo waa loo sheegayaa ummadna lagu dhex ceebayn maayo saasaa markaa loo baahan yahay annagu ama inaan aamusno ama inaan dad ceebayna labadaa waa dacwadeena saana wax fiican ma aheen ummadda waxaa la rabaa si tartiib ah in markaa wax loogu sheego asagana uu dareemo uu isfahmo ummaddaasna aysan markaa ka dhex ogaanin wixiina waa iska dhaafaya ayrna masaajidka waa ka baxaya asagoo raacsanna markaa waa imaana laakiin haddii maanta la ceebeeyo igataguu leeya dib damse meesha xataa ma soo maraya albaabka waddada laga yaaba inuu meel kale markaa maro marka taa iska dhaafna can ibni cumar radia allahu canhuma qaal nahaa cumar cumar wuxuu diiday can bayci alummahaat ummahaati alwlaad ummahaatulwlaadka beecoodu rasuulku diiday ayuu cumar yidhi dheh taasuu diiday cumar fa qaala wuxuu laa lama e, iibinaayo walaa tuuhabu lama iibeeyo walaa e, tuurau lama dhaxlaayo yastamticu bihaa wuu ku raaxaysanayaa qofka maa badaa lahu inta u soo daa'irtaa faidaa maata fahiya xer hadduu dhintana xor waaye gabadhii rawaahu maalik walbayhaqi wa qaala wuxuu yidhi rafcuhu kor bay u qaadeen xadiidka bacdu ruwaad fa bacdu ruwaadkaa kor u qaaday waa wahmi waa lagu qaldamay asagano macnaha in lagu qaldamay buu markaa tilmaamayaa oo xadiiska uusan marfuuc ahayn nebigana loo kor qaadin laakiin cumar mawquuf uu ku yahay ummahaatulawlaad waxaa loola jeedaa waxyaabaha midigtaadu ay hanatay ilan ilaah wuxuu noo baneeyey subxaana watacaala ilaa wuxuu noo baneeyey qofkii labo ama saddex ama afar naag inta guursada cadaalad u samayn waaya fawaaxida aw maa malakat aymaanukum macnaha mid ha ku gaabsada buu dhahay ilaahay amase wixii midigyaalkiinu ay markaa haratay waa addoommada inta la soo qaatay taasaa qofka waxaa u bannaan in jeeshkii iyo ciidankii markaa loo qaybiyo qof kasta sahmigii markaa ku soo aada marka qofka noocaasi xaaladdu saa ay tahay asoo saa loo sii u galmoon karaa haddii intuu galmood sameeyo uu ay u qaado ay wax u dhasho ummahaati awlaad baa markaa lagu magacaabaa xaaladoodu saasay tahayo markii haddii ay owlaad u dhalaan cumar wuxuu leeyahay intaysan wax dhalin oo xaalkooda uu sidaa yahay sidooda ha laysaga dhaafo amaa hadday wax dhalaan lama iibin karo lama hibayn karo lama dhaxli karo qofkuu ku raaxaysanaya xaaskiisii oo kale waayo booskeeday u joogtaa oo waa ku tamatucaya xagga isticmaalka intuu jooga macnaha maa badaa lahu intay usoo soo muuqatay daahir u tahay u joogto faidaa maata hadduu dhinto fahiya xero xer bay markaa noqonaysaa taasay sugaysaa laakiin xadiisku xol mawquuf yahay ka kala soo socda fiiri wa jaabir radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nabiicu kuwa iibiya saraariyana addoomaadkeeni saraariyooyinkiina waa kuwa la soo qabtay ummahaati alawlaad ayaannu iibinaynay wاlnabiyu sal alla alay wasalamna xayun uu noolaa laa yaraa bidalika ba'san baas uma arkaynin ama laa nara bidaalika ba'san arrintaa baas umaanan arkaynin oo wax la diiday inay tahay rawaahu nisaa'iyun wabnu maaja waddaaru qudniyun wasaxab ibnu xibbaan baa xadiiska saxiix yeelay xadiiskana waa xadiis saxiixa taasuu markaa jaabir tilmaamaya rasuulka oo nool ama xilligii nebiga oo la jooga sala allahu calayh wasalam inay iibin jireen xataa ummahaatulawlaadka nebiguna xayi uu ahaa uu arkaayey xaaladda uuna u jeeday inay samaynayeen saa darteed arrintaasi baas ma aysan u arkaynin ama nebigu uma arkayn laa yaraa bidalika ba'san marka xadiidka hor marka waa mawquuf cumar xaggiisa wa can jaabir bni cabdillaah radia allahu eh, canhu qaala wuxuu dhahay naha nebiyu nebigu wuxuu diiday sala allahu calayh wasalam can bayci fadli ilmaa'i biyaha siyaadada ah ee qofka danihiisa iyo baahidiisa iyo xoolihiisii ka waraabsaday beerihii ka waraabsaday wixii fadli ah ee ziyaaday ka soo haray iibinteeda rawaahu muslim wazaada fii riwaaya wuxuu ku siyaadiyey iyo wa can bayci diraabi اljamali awrka wuxuu u diiday awrka abaahintiisa beeciisa awrkiina waa qabaaxiyo oo markaa laga gato biyihiisi wixii taasuu markaa diiday fadlilmaa waa biyaha dheeraadka ah muslim baa wariyey wazaada fii riwaaya wa can bayci diraabiljamali waa awrka ama jamalka abaahiis iyo abaahintiisana iibinteeda rasuulku markaa wuu diiday wa can ibni cumar radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam can casbi alfaxli ayuu nebigu diiday gaditaankiisa macnaha awr haddii qof mtaqaana uu leeyahay halooye ee uu raba in loo abaahiyo oo qof mtaqaana uu leeyahay awr noocaasoo kale ah inuu yidhaahda haye meeqaa laysiinayaa oo qofkii la gorgortamo biyihiisa markaa laga gado ilaan awrkan yaa og inta biyuu ku shubi doona meesha si xaalkiisu noqon doono arrimooyin badan oo noocaasaa jira laakiin waxay yidhahdaan fuqahada haddii inta uu uu keeno ee waxyaabo inta oo lagu sii dhex daayo halooyinkii kadibna uu abaahiyo oo inta wax loo garto asaga layska siiyo wax dhibaataa markaa kuma sugnaa laakiin shardi iyo gorgortan markii horeba maxaa la iibinaya markii hore waxa la iibinaya maxay waa abaahintaa urata mutaqaanaa awrka uu abaahinaya hashaa taa waayo xaaladeeda marka rasuulku taawuudiida qaybta koowaad oo fadlilmaa la leeyahay biyo ziyaada ah matalan biyahu mar allaala markay biyo mutaqaanaa webi ah biyo ilaahay cirka intuu ka keenay meel iska yaala aad isaga hormartood cabtood waxaad ka waraabsatay dadka kalena aad u diidayso dadka ilaahay uu la doodaya waxaa ka mid ah nin meel salaad ah jooga biyana ku haystaa ibnu sabiilkana ka mancinaaya ninka jidmaraha ahna waa u diidayaa aw lacag bixi leey haddii kale cagmaysaan biyihi wixii kale oo noocaas aan ahayn oo qofku intuu asaga awood ku sameeyey qarash ku bixiyey soo dhaamiyey meel ku shugtay waa mawduuc kale laakiin biyooyinkaa kale fadliga siyaadada ah adiga isticmaal saa doonta u isticmaal dadka kalena ha u diidin hana ka iibinin teeda kale wuxuu rasuulku diday can bayci diraabi اljamali waa warka abaahintiisa wa can bayci diraabi اljamal waa kaa qaybtaa dambana waa can casbi اlfaxli waa warka biyihiisa ama dhabarkiisa ama abaahintiisii waxaa markaa lamida oo dhanba rawahu اlbukhaariy wa canhu waa saxaabigii hore ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam naha wuxuu diday nebiga can bayci xabalilxabalati uurjiifta uurjiifteeda beecidu rasuulku diiday wa kaana baycan beec buu ahaayo yatabaayacuhu ay wax ku bayactamaynay ku kala gadanayeen ahluljaahiliya maxaa laga wadaa kaana arajul ninku wuxuu ahaa yabtaacu ljazuur jazuur buu iibinayaa ilaa an tuntaja naaqa xashu ilaa ay dhasho uma kadibna uma intaa kadibna tuntaju ay dhasho allatii fii batniha midda caloosheeda ku jira muttafaqun calayh walafdu lilbukhaari uurlayda uur uurka hadda ku jirtaa cunuga ay dhali doonto macnaha tan hadda caloosha ku jirta markay dhalato canuga ay dhali doonto ayaan kaa gaday laba kunkeen bay leedahay macnaha qofkii maxaa ii gedaysaa ani wax meesha yalmaba jirana maxay dhali doontaa biimay dhali doontaa ma joogi doonaa ani lama oga aanu jahli wax ku iibsan jiray saasoo tilmaana dadku markay diinta ka tagaan oo jahli lagu sugan yahay wax kastoo isaga dhaqaaqayaan marka can bayci xabali eh, lxabalati kaasaa markaa loola jeedaa midda maanta uurka jiifta marka ay dhasho canuga kale ee idqaadi doonto ee caloosha ku jira intuusa soo bixin yaan kaa geday ee intaasa oo lacaga keen ama intaasaan kaa siiyey iyo wixii markaa la mid ah nebiga sala allahu calayh wasalam taana markaa waa uu diiday ila waa beec khiyaano ah waa canhu waa isla saxaabigii hore radia allahu tacaala canhu waa ibnu cumare wacanhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam naha wuxuu diiday can bayci alwalaa walaaha beeciisa iyo wa can hibatihi hibadiisaba muttafaqun calayh caisha oo kale arrintii hadda ay markaa samaysay qofka saasoo kale qofka inta aad soo iibiso haddana aad xorayso dibda ma u iibinaysaa waa maya marka rasuulku walaha wuu diiday beeciisa iyo hibayntiisa labadaba muttafaqun calayh wa abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi naha wuxuu diiday rasuulkii alla sala اllahu calay wasalam can bayci alxasaa quruxa beeciisa iyo wa can bayci alarar beeca bayculgararka la yidhaahdo waa beeca kadada ah xasaadka waxaa lagu fasiraa waa waxay jaahili wax ku samayn jireen rawaa muslim baa xadiidka wariyey ee qof baa dukaan lehoo dhar buu gadayaa waad u tegaysaa waxaad u baahan tahay maro ama shay noocaas ah xasaad baa la soo qaadaya waa la tuurayaa mid allaala miduu ku dhaca kaa gada wajab albeyc dhicitaanka uu ku dhaca beecu kaaga waajibay dooli a ha gogo'naado waa la tuuray waa beeca tuuritaanka ama xasaadkii quruxa beeciisa iyo wa can bayci algarar beeca qararkana waxaa loola jeedaa waa beec kada ah wuxuu noqon doona lama oga baddaan u socdaa waan gelayaa waxaan rabaa inaan wax soo bixiyo lacag intaas isii macnaa wuxuu soo bixin doonayaa og malaay badda ku jiru kaagadayaa beri buu rabaa inuu badda aado oo wax soo gado oo malaay uu soo soo jilaabo ama uu soo dabo caawilkaa iibinaya marka keen buu ku leeyahay ama luul iyo dahba markaa soo bixinaya baddaan aadaya wixii noocaas oo kale ah beeca noocaasna beeca daruura layidhaahdaa waa beec oo mutaqaanaa kada ama khiyaano ah labadu rasuulku waa diiday sal اllahu calayh wasalam rawahu muslim baa xadiidka wariyey wa ana rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam qaal man ishtaraa طacaaman qofkii طacaam iibsada falaa yabiicu yuusan gelin xataa yaktaalahu ilaa uu beego xataa yaktaal macnaha ilaa uu kiileeyo haddii wax beeg uu yahayna uu beego yuusan markaa iibin rawaahu muslim waxbaad soo iibsatay tacaam marna waxaa noo imaan doonta haddii qofka salaaxay tahay macnaha tacaam keligii ma aha wixii badaacahna way noo imaan doontaa badar badan baad soo iibsatay qofkaad ka soo gadatay hagelin marka hore kiiley marka hore beeg inta xaalkuu markaa yahay culimmadu waxay ka soo qaasireen baryahan dambe ee wixii haddii ay yihiin wax xihan jawaanada hadda bariiska ku jiro oo kale sonkorta ku jiro oo kale kiilaysan yihiin wixii oo dhan way isku qoran yihiin way u jeedaa inuu markaa xihan yahay intiina inuu yahay macquul tahay xalka duusaaya waa mawduuc kale laakiin wixii markaa faaruqaho markaa furan iyo wixii u baahan markaa in la igtaaliyo la beego qofku waa inuu markaa iska beegaa man ishtaraa طacaaman falaa yabichu yuusan iibinin xataa yagtaalahu ilaa u igtaaliyo markaa beego rawahu muslim baa xadiidka wariyey wa canhu weliba saxaabigi hore waa abi hurayra faqaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu ullahi rasuulkii alla wuu diiday sala allahu calayh wasalam can baycatayni laba beec oo fii baycati lbeec dheedii hal ahaaday laba beec oo hal shay ah hal beec oo laba beec ah ayuu nebigu diiday rawaahu axmed waannasaa'iyu wasaxaabu tirmidi wabnu xibbaan weliabi daawuudna waxaa u sugnaa faman baaca qofkii gada oo iibiya baycatayn fii baycatin oo hal biicdhex ahaaday falahu awakasuhumaa ka yar buu qaadanayaa aw ribaa ama ribi markaa noqonaysaa waa xadiid xasan ah laba macnaha fii beec oo baycatayn maxaa loola jeedaa waa dadka gobol ka mida waxyaaba isticmaalaan khaasatan dumarka beryaan u badan waxaa lagu magacaabo haywareerinin ay dumarka isticmaalaan waxay ku wareejinayaan eh, xaafadaha qofkii naqdi hadda uu dhiibayana waa laba kunoo shilin qofkii amah ku qaadanayana waa laba kun iyo shan boqol xaaladda noocaas nebigu uu diiday sal alla alيh wasalam hay warar baa loo bixiyay hadday tagto oo naagtii dayntii ay ku laheed na ay le waqtiga laba bixinayaan marka wuxuu hadday noqdaan wax diinta khilaafsanna dhibkeli markaa leeyihiin saa darteed rasuulka sal alla calayh wasalam nahaa rasuuluullahi can baycatayn oo fii baag macnaa shaygan waa hal beec baa loogu talagalay laba ku kala gaday waa haddii naqdi loo dhiibaayo oo hadda qofku keesh uu bixinaayo iyo haddii markaa amah ay noqonayso sidii baad u kala qaaday riwaayadda dambe maxay tidhi man baaca baycatayni fii bayca falahu awakasuhumaa lacagta labadaba tayar baad qaadanaysaa ama ama ha ahaato ama naqdi lagu siiyo laba kun soo maahayn haddii faraa lagu saaraayo amahduna waa intaa aw ama se arriba ribay noqonaysaa buu dhahay rasuulka sal alla alah wasalam marka waxyaabahaasoo dhan baa ummaddu sameeyaan waxaana la rabaa dad qofka muslimka ah inuu aad u digtoonaado wax allaalasaan markaan tilmaamaynay qofku markuu beeca barto yaa wanaagsan inuu waxgelid bilaabo waasaan hadda soo tilmaanay se isaga joogtaa yurub lacag looga soo diraa shan kumaal mar loo soo diray waxbaan waxbaan gala waa ku xisaaba wax wuu baxayaa beeca isla markii la samaynaa beeca muxuu u baahan yahay maxaa laga rabaa labaa u daran dukaan inay hesho iyo inay hesho labadaa hadduu helo qofkama sual labadaa wax ka weyn baa jira labadaa waxyaabo kale ood ka culuso ama inaad cadaab ku gasho ama ilaahay kugu naxariistaa jirtaa zake ma taqaanid sida loo zakeeyo sida wax loo iibiyo ma taqaanid wixii xalaalan ma taqaanid wixii xaaraama ma taqaanid baatiba intay soo caabsato waxay leedahay qofkii den iga inaad afar afar kuna qaato markaasaa ayba u bixinba gabdhaha naagaha aarintaa isticmaalaa wax maba helaanba say u joogaan tanna dhoofkia u bax waa laga tagaa kan waxawaay wuu safrayaa kan waxawaay meel kaleu ka aadaa meel bannaan bay soo istaagtaa yamxaqu allaahu aribaa wayurbi sadaqaat ribada ilaah baa ballan qaada in uu ka tirtiro barakada iyo wanaaga sadaqaadkale ilaahay barbaariyo subxaana wa tacaala marka labadood ay kii noqda man baaca baycatayn fii baycatin falahu wuxuu leeyahay qofka awakasuhuma labada bee labadooda kii yar oo awkaska ah yuu qaadanayaa aw iribaa ama waa ribo وcan camr bn شhucayb can abihi can jadihi qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam laa yaxilu xalaal ma aha oo ma banaana salafun iyo wabaycun salaf iyo bee hormarin ama iyo bee isla socda walaa sharطaani laba shardi oo fii bee dhex ahaadayna ma bannaana walaa ribxun qofku inuu ka ribxo maa lam yuqnad wuxuusan weli damaanin ee uusan qaadanin uusan qibdoonninna ayaduna ma bannaana walaa baycun maa laysa cindaka waxaan agtaada ahaaninna beyciisu markaa ma bannaana rawaahu اhamsa wasaxahu tirmidi wabnu khusayma wاlxaakim waa xadiis saxiixa wuxuu tilmaamayaa qaybta koowaad salaf iyo beec oo isla socdaa inuusan xalaal ahayn qofaad wax ka gadanaysaa maradan baan kaa iibsaday wuxuu kugula shardinayaa anaana anaana tolaaya anaana dhaqaaya anaan saa yeelaaya ma jirayso meefkaa meeshan oo ka tolan karaa ka iibso waa dhammaatay waxaa kaloo suuragal ah beec wasalaf qofka waxbaa ka iibsanaysaa markaas wuxuu ku waa kaa iibinayaa adna waxaad ii siinaysaa toban kunoo dayn ah manaa beec mataqaanaa salaf in laisku dhexdaritaankooda xaaladda noocaas waa mamnuuc haddii la kala gooyo qofkan intuu wax kaa gata kaa taga diin kaa soo doonto howshab noocaas waa mawduuc kale taa waa mamnuuc ta labaad laba shardi oo hal beec ahaaday waataan hadda soo marnay oo kale hal beec baad laba noloshaada ku gelaysaa hadda haddaad diibaysana intaasaad bixinaysaa hadday amaah tahayna intaasoo kaloo ka badan aad markaa diibaysaa oo bixinaysaa waa shardaan oo fii beec ahaaday ribix wuxuusan qofku damaanin asagana sidoo kale markab soo socdaa la yska gadaa maanta weli gacanta maku dhigin weli ma qibdoonin qofkii wuu ka sii ribxayaa mar allaala markii xoolaha gobol ka mida ama alaabta gobol ay soo degaayaan waa waqti shan qofood iyo lix qofood laga gaday kadib qofkii toddobaad annaga waa markaasaa meel aan iibsan karno ishaar la iibsan karan markaa jirin markabkuu soo socdaa keen intaa intaa waa laga diiday hal qooyi buu soo gaaray haddana intaasoo kilomitr buu soo dhaqaaqay qofkaa laga sii gadaya furdada markuu ku soo xidhanaayo qofka afaraad baa ka soo dejinaya marka xaaladda noocaas ahna in aad laysaga ilaaliyaa fiicanoo waxyaabaha dhibaatooyinka keena muslimiintana wax ku adkeeya xaaladahaasaa markaa ka mid ah marka ribx qofka uu ka ribxo maa lam yudman ta aydana markaa nebigu wuu diiday walaa bayc maa laysa cindaka waxaan agtaada ahaanin dukaanad gadda waxbaa lagu weydiistay wixii kuuma yaalo ad leedahay beriya keena qofkaad ka sii gadaysaa ama beri imo lacagti aad ka sii qaadayba maba haysiisa u gadaysa adi si xaalku noqona xaaladda noocaasna waxyaabaha dhibaatooyinka ugu badan ayay markaa ka mid yihiin maa laysa cindaka waxaan ahaanin agtaada waa mawduuc anaa keenaya qofka lacagtiisaa iska sinaysta beri ha yimaado dulankaanada gobolka mida meel bay ka soo qaadaan qaaditaanku uu meesha ka soo qaadaya hadduusan qofkan lacag ka qaadin oo intuu asagu soo qaato ama ha ka soo iibsado ama si kale ha ula soo mucaamaltamo oo kabacdi markii dukaanka uu keeno qofku ka iibiyo mawduuc kale waa taa dhib kama sugnaa laakiin waxaan adi markaa haynin oon dukaankaaga aalin qofku waa inuu iska ilaaliyaa walaa baycun maa laysa cindaka waxaan agtaada ahaanin beecitaankeeda rawahu lhams asaxahu tirmidi wabnu khusayma walxaakim waa xadiis saxiix ah wa akhraja wuu soo saaray fii culuumi alxadiid min riwaayat abi xaniifa can camr almadkuurkii la sheegay bilafdi lafdi kalau ahaa naha can baycin wa shardin wa min hada lwajhi akhrajahu abaraani baa soo saaray fi lawsat buu ku soo saaray wa huwa ariib ariib haddii laydana waa xadiis daciif ah marka qaybtaa hore waa saxiix laakiin qaybtaan tilmaamaysa naha can baycin wa shardin ila markor asagu wuxuu yidhi walaa shardaani fii baac lafdiga noocaan ah ee xaasaa markaa loo wariyey asagu markaa waa daciif marka laakiin qaybtaa hore oo ah beecii salaf waa mamnuuc laba shardioo hal beec dhexaadayna waa mamnuuc ribix aad ka ribixdo waxaadan weli milkininna waa mamnuuc beec aad iibiso waxaadan agtaada ahaaninna ayaduna markaa mamnuuc bay markaa noqonaysaa habeen dambaanu sii wadaynaa haddii rabbi idmo wabilahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam